bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir iyo bushaarooyinkii rasuulka sala allahu alayhi wasalam ku bushaaraynayay waxaynu soo aragnay sida tawraad iyo injiil ay ugu bushaareeyeen bicsada rasuulka iyadoo taasina tilmaamayso ummaddii ka markhaatiga ahaan lahayd nebiga caleyhi salaatu wasalaam inay ku masuugeen ama ay ku bakhayleen markhaatigii looga fadhiye laga filayay taasina xasadka iyo naxliga ahlu kitaabka kuwii la odhan jiray yahuud iyo kristan cudurkaa ku dhacay bay tilmaamaysa waxyaabaha nabiga calayhi salaatu wasalaam intaan lasoo dirin muujinayay risaaladiisa waxaa ka mid ah xarakatu lafkaari qabla albictha afkaarta iyo dhaqdhaqaaqa jiray intii aan nabiga lasoo saarin taasoo aynu arki doono maqaalkan waxa uu kaga sheekeynaya kaga warramaya nimankii suufiyaasha ahaa ee kristanka iyo kuwii yahuudda ahaa ee culimadooda ahaa ayaa had iyo jeer carab marka ay isqabsadaan waxa ay igu hanjabi jireen inay carab ka adkaan doonaan waktigay kaashadaan rasuulka ilaahay uu soo saaray iyo nebi maxameda ayay iskaashan doonaan markaa mushrikiinta maadaama uu leynayo oo kitaabka tawraadina uu sidaas sii sheegay waxaan iskaashan doonaa nebiga maalintaasaanu idinka aarsan doonaa bay odhan jireen ilaah nabigaa hore noogu soo saaray tasiqada baax eh. markii dee nebi maxamed ilaahay uu soo dirayna dee halka ay ka dhaceen yuhuudi waa la ogyahay waxyaabaha sii muujinaya waxaa kamid ahaa sidaynu arki doono ninka salmaan ulfarisi la odhan jiray radia allahu canh saxaabi reer eeraan abu jaliila diin buu u haraaday in fara badan buu socday sida siiradiisa haddii aada akrido iyo taariikhdiisa kutubaha ka hadla doobab aada u fara badan buu la kulmay qaarado badan buuna wuu isaga gudbay oo yurub iyo asia iyo eh, bariga dhexe lahayd kolba boob buu la kulmaayo qawadaayo ka tagaayo midi ka dhintaayo mid kale la xidhiidha aakhirkii madiinuu yimi nabiga caleyhi salaatu wasalaam tilmaamna wuu kusoo helay waxa ay kamid ahayd calaamooyinka waaweyn ee muujinayay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha bicsada rasuulka sala allahu aleyhi wasalam inay xaqiiqatay jirta sii sheegayay dadka had iyo jeer ruhbaanta suufiyaasha iyo ah, kuwa kale markaa kuhaanta iyo curaafiinta iyo wax badan baa kasii waramayay waxa jira oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ilaahay uu soo diray wuxuu qaybiyey risaalado iyo fariimo waraaqu gaadhsiiyey madaxdii caalamka siba dee kuwii markaa eryadaa kaag dhawo awoodda lahaa intooda faraha badani aad bay u qadarinayeen maadaamu ahaa nabigii la filayay jawaabta ay bixinayaanna ixtiraam iyo heshiis iyo hadiyad ay usoo diraan ayaa ku jirtay maqaalkan hore inaha uu kaga hadlaya waa inta intuba waxa ay muujinayaana bictada rasuulka sala allahu calayhi wasalam inaanay qarsoonayn mid la filaya ahayd waxa ui wahada yashulu laka waxaa kuu sahlanaanaya fahmu lxarakati alcadiima dhaqdhaqaaqii weynaa inaad ogaato min al alaxbaari wاruhbaan axbaartuna waa culimada yahuudda ruhbaantuna waa suufiyada kristanka dhaqdhaqaaqii ay samaynayeena weynaa qubayl albict intii aan ilahay nabiga soo dirin calayhi salaatu wasalaam aragtiyay lahaayeen maqaalay lahaayeen mawaaqif iyo dhaqdhaqaaq bay lahaayeen fa kaana alyahuud nimankii yahuudda waxay ahaayeen yastaftixuuna kuwa fatxi doona fatxigu waa allow noo gargaar calaa carabi lmadiina carabtii madiina marka ay isqabsadaan waxay ilaahay gargaar ku weydiisan jireen birasuulin muntadar rasuul la sugayo rasuulka la sugayo ilaah noogu hili bay odhan jireen carabtan waa isla ildaranay reer madiine faqad xadaha waxa uu waramay caasim ibnu camrin ibnu qataata ninkaasoo ahaa nin eh, taariikhda ka warama boqol iyo siyaado markii hijradu ahaydna dhintay waxa uu ka waramay reer madiinuu ahaa ansaari buu ahaa waxa uu beri dambe ka ibnu jariir atawari iyo ibnu hishaam siiradiisa iyo ayaa maqaalkiisa soo qaadanaya waa culimadii dambe qarniyaashii fadliga badnaa u kamid ahaa waxa uu ka waramay ninkaas sheekhaas can rijaalin min qawmihi rag qoladiisa ah macnaha raggii qoladooda ahaa ee reer ansaareed ee reer madiina waxyaabihii ay ugu warameen ayuu ka sheekeeyey muxuu yidhi waxa uhi inaa anaga inamaa dacaana waa qolihiiba qaalu waxay idhaahdeen markaa qoladii tolki ahayd ninka sheekhaaba wuxuu leeyahy tolkay waxaan ka maqlay iyagoo le reer madiina inamaa dacaana lilislaam islaamka waxa noogu yeedhay maca raxmat illaahi tacaala lana naxariista ilaahay uu noo naxariistayna iyaday jirto iyadoo ilaahay naxariistu islaamka noogu naxariistu nagu hanuuniyey taasi halkeeda ay tahay waxa islaamka noogu yeedho nagu sii dhiiriyey maa kunaa nasmacu wixii aanu ka maqli jirnay min axbaari yahuud yahuudda culimadooda waxyaabaanu ka maqli jirnay kunnaa waxaanu ahayn bay idhahdeen haddaanu reer madiina nahay ahla shirki waa asxaaba awsaan qolo asxaabu shirkiya dee shirkigii awsaanta waa sanamyaashii la caabudayay gaalnimadii la sameynayay marka ahlu shirki qolyo dee gaalnimo sameeyana waanu ahayn asxaabu lawsaan sanamyaalna waanu caabudi jirnay haddaanu reer madiinana wa kaanuu ahla kitaabin nimanka yahuudiina kitaab bay lahaayeen cindahum cilmun laysa lanaa cilmi bay aanaan lahayn dabcan ila kutubba haysteen cindahum cilmun laysa lana cilmi anagu aanaan aqoonin haddaanu carab nahay ayay yaqaaneen yahuudda tawraad haystay wa kaanat laa tazaalu baynana wa baynahum shuruur annaga iyo iyagana shuruur baa noo dhexaysa shuruur waa maxay waa jamcu shar balaayooyin iyo dhambiilo duulayoo dagaal dagaalo jaahiliyaana dhex mari jiray yahuudda iyo carab wa kaanat laa tazaalu baynana wa baynahum shuruur annaga iyo iyaga kama suuli jirin oo nagama dhex bixi jirin inaanu dagaalano oo dagaalkii isfiixashada jaahiliyada dhexmari baa baana dhexmari jiray carab iyo yuhuud faidaa nilnaa minhum markaanu wax gaadhsiino nilnaa naala uu gaadhsiiyey gacan baa kaa gaadhay marka la idhaha faidaa nilnaa minhum marka aanu gaadhsiino bacda maa yakrahuuna wax ay nacayaan gacani markay ku dhacdo dagaalada aanu kaga xoog badanno aanu ka guulaysano weeye saasay ujeedaa eraygu qaaluu lanaa waxayna odhan jireen qad taqaaraba waxaa soo dhawaaday bay odhan jireen waxaa soo dhawaaday carabey zamaanu nabiyin yubcaf nebi lasoo saari doono zamankii iyo waktigii al alaana iminkaa lasoo saaraya taariikhdii bay hayaano tawraad bay akhriyayaano qad taqaaraba zamaanu nabiyin yubca fulaan nebi lasoo saari doono imika waktigiibaa carabay soo dhawaaday waa yahuud baa odhanaya naqtulukum macahu waanu idin layn doonaa annagoo isagaa la socona nebigaa la socona qatla caadin wa irama nimankii reer caad iyo reer iram waa isla qolun bay ahaayeen sidii ilaahay u laayoo kaleaanu idin layn waa idin tarwari waxaa idinku raqdiinaa badan doonta sida ilaahay uu nimankaa reer caadulaayo oo kale kaanahum acjaazu naklin khaawiya loo yidhi waxay u egaayeen geetimireed jiibsaday oo kale qalbowdii ka baxda walla inaanu saa idiin layn doona markuu nabigaas soo baxo fa kathiiran maa nasmacu in fara badan baanu maqli jirnay bay yidhaahdeen carabtii dalika minhum arrintaa yuhuudda in badan baanu ka maqli jirnay iyagoo leh nebigaasaanu kaashan maanta naga adkaate ah dagaal waa osole annana mar baanu qaban marsi maalka waanu heli waxaasay daldali jireen aayaadkuna dee waaba kuwii ka warramaya istiftaaxa inay samayn jireen sheekha waxa caasim ibnu camr ibnu qataata la idhaahdaa rag badan oo qolabayada ah ayaan ka maqlay buri iyagoo maqaaladaane oo yidhi ilaahay wuu noo nicmeeyo islaamka wuu nagu hanuuniyey waxaa kaloona sii dhiiri geliyay dee culimadii yahuud oo nabiga kasii warramayaanu arki jirnay taas waa mid haddaba falamaa bacasa allahu rasuulahu muxammadan sala allahu calayhi wasalam markuu ilaahay soo saaray rasuulkiisii muxamed ajabnaa anagu waanu aqbalnay haddaanu carabnay xiina dacaana ila allah markuu ilaahay xaggiisa noogu yeedhay wa carafnaa waxaanu garanay haddaanu carabnahay nahay odayaashii baa warramaya maa kaanuu wixii ay yuhuuddu ahaayeen yatawacaduunanaa bihi kuwo noogu goodiya noogu hanjaba nebigay noogu hanjabayeen inuu kani yahay ayaanu anagu garanno alla na fahamsiiye haddaanu carabna maa kaanuu yatawacaduunanaa bihi kii ay nagu cabsiinayeenoo nebiga ah inuu yahay baanu anagu garanay haddaanu carabnay fabaadarnaahum ilayhi waanu uga dheeraynayoo fa aamanaa waanu rumaynayo wa kafaruu iyaguna way gaaloobeen hataanu cararnahay baadarnaahu waanu uga dheeraynay intaana iyagu rumaynba annagaa uga dheeraynay rumaynay iyaguna way gaalo way ka gaaloobeenoo way diideen falamaa jaaahum maa caraf bi kafaruu shaygii ay markaa garanayeen kolkuu u yimi way diideen waayo inkaartaasaa iyagii ku dhacday markaa wuxuu yidhi haddaba sheekhu wainamaa qaala lahum lyahuud nimanka yahuudda ahi waxay carabta ugu yidhaahdeen naqtulukum macahu qatla caadin wa iram waanu idin layn doonaa sidii loo laayay reer caad iyo reer iram ayaanu caraba idin layn doonaa markaan nabigaa soo raacno hadalkaa waxay yahuuddu u odhan jireen liana min sifatii calayhi salaam nabiga tilmaantiisu waxay ahayd fii kutubihim kolka kutubtooda la eego kutubta tawraad kolka la eego nebiga sifada ugu taalla waxay ahayd anna hada anabiy yastasilu lmushrikiin bilquwa nebigaasi inuu istisaal ku samayn doono mushrikiinta awooduu ku istisaalo istisaalkana maxaynu ku fasirnay de waa jiridgoyn baynu ni alasl waa jiridda istasalahu wuu jirid gooye marka ila erayada waa inaad vocabulariga kusoo noqnoqonaya waanad qabataa oo marka laba jeer uu kusoo maro waanaad qalin bensal ku qorataa oo dabeedna aad mar walbaad sheegidda ka ka nasataa kutubtoodaa qoraysay nebigaasi yastasilu lmushrikiina bilquwa tawraad baa taa kasii warramaysa inuu mushrikiinta gamta ujoogsan doono laa yaqbal ila alislaam mushrik awood wata oo ummadda hor fadhiista oo gaal iyo islaamba diin u diida oo dariiqa fadhiista inaan la ogolaan doonin markaasuu dabeetana dhan walba u riday nabigu caleyhi salaatu wasalaam gantaalkii xaqa waay taasi bay sii qoraysay walam yakunuu may ahayn yahuudu yadunuuna kuwa malaynaya ana alxasada xaasidnimada iyo walbaqiya gardarada sayatawakalaan inay degi doonaan min afidatihim quluubtooda markay u faanayeen carab yahuuddu may filaynin cudurkan inuu ku dhici doono oo ismay lahayn carabina nebigaa way rumayn idinna waydin diidi ila way faaneen markaas intaanu nebigu soo bixi jirin nebiga way isxigsiinayeen yuhuudda laakiin may filaynin in cudurka xasadka iyo baqiga la ydhaha yuhuudda ku dhici doono oo dee hadday sidaa filayaan may faaneen walam yakunuu yadunuun yahuuddu may malaysanayn ana alxasada waalbaqi xasadka iyo kibir iyo gardaro sayatamakanaani min afidati inay qulubtooda fadhiisan doonaan tamakunku waa degidda qalbigoodii de qad badat ilbaqdaau min afwaahim baa ilaha wamaa tukfii suduuruhum akbar balaayadaasaa ku filan fayanbuduuna adiina alqayim ay nab diinta qayimka ah taa ismay ogey nabdigu waa tuurinta nabaduhu waraa duhurin fayanbuduuna diina alqayim diinta qayimka islaamka ah inay tuurayaan isma ogeyn fayaxiqu calayhim alcadaab oo cadaabna uu ku degi doono fi dunya waalaakhira adduunya aakhiraba macnaha yuhuuddu kolkan ay sii faanayeen intanoo beli inay ku dhacaysaan ay sogeyn in xasad ku dhici doona iyo baqi inay diinta xaqaa diidi doonaan inuu ilahay adduuniya aakhiraba ku nacdali doono taa may filayn laakiin way sii faani jireen faankaasina waxa uu noo xaqiijiyay xaqijibay dhaadayaasha carbeed inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigii la sugayaya sidii baan ku rumayna taasina waa arrin markhaatiya oo jiray oo waaqicoo mutawaatirah waaya wa kaana waxau ahaa umayatubna bisalt ninka laydhaa carbeed almuntasib ee kristaanoobay alcarabiy ee carabta kamid ahaa ee la yaqaanay kaiira ma yaquul in badan buu odhan jiray odaygaas inii la ajidu fi lkutub sifata nabiyin yubcatu fi bilaadina ninkaana maqaaladaasa in badan laga haya inii la ajidu fi lkutub kutubtii towraad iyo injiil waxaan ka helayaan ku arkayaa sifata nabiyin yubcas nebi tilmaantii lasoo saari doono fii bilaadina dalkeena carabeed kasoo bixi doono war towraad iyo injiil iyo kutubi akriyayo waxa aan ku arkay nebel waddankeena laga soo saari doono tilmaantiisa markhaati kala dheh waa waa afkaartii iyo maqaaladii soconayay qabla albicd waxadafa salman alfarisi radia allahu canh salmaan alfarisi oo eraani ahaa waxa uu waramay can nafsihi buu ka sheekeeyey naftiisuu ka waramay iyo taariikhdiisa annahu musaxib waa taariikh aada u layaab badan inta uu ninkaasi soo maray iyo inta sanadoodu wareegayo diinun baadi doonaya ilaa uu iimaanka cabay wixii ka horeeyeyna kolaylunbuu ka qaaday can nafsii buu ka sheekeeyey salmaan annahu saxiba qisiisan qays buu la saaxiibay qisiis kuwan boobabka fa kaana yaquulu lahu ninkaa uu la saaxiibay qisiiska ahay waa suufiyaashii nasaarada wuxuu salmaan ku yihi yaa salmaanu ina allaha sawfa yabcathu rasuula ismuhu axmedu yakruju min jibaali tihama calaamatuhu an yaakula alhadiyata walaa yaakulu sadaqa wa hada alxadiid kaana min asbaabi islaami salmaana wuxuu ihi salmaanow ina allaha sawfa yabcahu rasuulan ilaahay hadhow wuxuu soo saaraya rasuul ismuhu axmed baa la idhaa ilaan towraad baa ka warantee iyo injiil baa kasii warramaysa yuraj aw yakruj wuxuu kasoo bixi doonaa min jibaali tihaama najaa carabta buuraheeda dhulkaa ehm, najdina waataynu soo nidhi waa dhulka oogada ah tihaamaduna waa meesha gubanka ah ee hooseysa marka siileefalka la ego marka ereyada maka ee godanka ah ayuu ka soo bixi calaamatuhu nebiga calaamadiisuna salmaanow an yaakula alhadiya walaa yakula sadaqa hadiyadu cuni doonaa sadaqadana ma cunayo de rasuulkuna saasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam oo waxa la yidhaahdo sadaqada iyo sakada ma cuni jirin laakiin hadiyadda iyo hibada ayuu cuni jiray iyo fay-a wa haada alxadiisu warkaas qisada ninkaa boobka ahi salmaan uu sheegay kaana wuxuu ahaa min asbaabi islaami salmaan salmaan waxyaabihii sababta ugu noqda inuu islaamo salmaan alfaris markuu isku qanciyey islaamka waxyaabihii sababta u ahaa akhbaarta awhayay baa kamid ahaa waa kii dee salmaanna sadaqada nebiga u dirae dabeedna uu siiyey asxaabta nebiga iyo masaakiinta markaasuu hadiyad u diray hadiyadii buu cunay kolkaasuu i tijaabo najexday waay arrimihii uu ku qanciyay kamid ah walamaa arrin kalena waata walamaa arsala calayhi salaam rasuulku markuu u diray sala allahu calayhi wasalam muluuka alard madaxdii caalamka waraaquu u dirayoo dee dacwaduu gaadhsiinayay ilaa xaqu waa inuu caddaadee lam yuhin kitaabahu qoraalkiisii ma ihaanaysaninoo kuma jees jeesin ilaa kisra boqolkii boqorkii kisre la odhan jire bershiyanka nimankii la odhan jiray ama reer iiraan madaxda ka ahaa kaasunbaa qoraalkii nebiga ihaanaystay lam yuhin ahaana yuhiinu lam yuhin kitaabahu ilaa kisra ninkaasunbaa qoraalkii nebiga ihaanaystay waa kii jeexjeexay waraaqu ee ilaahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu habaarayay in ilaahay milkigiisa jeexjeexo waana la jeexjeexay muxuu jeexjeexay ninkaas alladii kisrahaasoo laysa cindahu cilmun min alkitaab dee wax kitaab aqoon baanu lahayn laysa lahu laysa cindahu cilmu min alkitaab wax kitaab kitaaboo haya ma jirin oo dee waxaa dabcaabu majuus baa la odhan jiray nimankaa reer barigu majuus bay iyagu ahaayeen dabcaabud bay ahaayeen kitaab may lahayn rasuul ay u nisbo sheeganayaana ma jirin waa baaniyaalkaa qoraxda sii daba cararaya soo daba cararaye dadka gubaya ee naarta caabudayay ahaayeen yacbuduuna ashamsa waalqamara waannujuuma wannaar dabcaabudkaasi ahaa markaa dabeetana waraaq buu nabigu u diray waa kii jeexjeexay kaa kasoo gudub kaa markaad soo dhaafto amaa jamiicu muluki nasaara nimankii kristanka la odhan jiray christianatiga madaxdoodii mathal kanajaasha mali ka najaashiyi malik ilxabasha nimankii ninkii majaashi la odhan jiray ee boqorkii xabashida waalmuqawqis maliki misr iyo masr ninkii madaxda ka ahaa ee muqawqis la odhan jiray inta dee mid waliba taariikh buu leeyaho taarikhdaad ka akriyi karaysa iyo futuxaadka wakti badan ku lumin mayne iyo wa qaysar malik ruum ninkii romanka isaguna ka madaxda ahaa biqatiniinta nimankii la odhan jiray ee waqooyiga madiine deganaa fa akramuuhu fa akramuu waxa ay maamuuseen nimankaa madaxda kristanku wifaadata rusuli rasuulka sala allahu calayhi wasalam rusushuu sii diray wifaadadoodii wifaadadu waa masdarkii wafdiga un wafdi wafada wifaadatan wafdun waa wufuudi wey wifaadaduna markaa waa martiyaynta iyo sooriyeynta marka rusushii nabigu u diray wifaadadoodii waxay ka dhigan tahay maxay sooriyeyntoodii rusushu u diray rasuulku iyo raggii dhambaalwalayaasha ahaa sooriyeyntoodii way hagaajin jireen eh, madaxda kristanka wa minhum waxaaba kamid ahaa madaxdii kristanka man aamana ka najaashi nin rumeeyeyba nabiga caleyhi salaatu wasalaam markay fariintu gaadhay oo waa kii ilmeeyey ee aad ka akrii karaysa suuratu almaa-ida qisada wa minhum waxaa kamida man radda raddan latiifan nin ka jawaabay jawaab wanaagsan radda raddan latiifa reactionkiisu nin uu ahaa mid wanaagsan ah, radulficliga aad ah, jawaabta soo bixiyey waxay ahayd mid wanaagsan oo naxariis leh wakaada yuslim una dhawaadayba inuu islaamo lawlaa halabat lmulk haddii aanay madaxtinimadu madax marin madaxtinimada madax martay ayuunbaa lahakisay ninka qaysar waaba sidii ninkii qaysar la odhan jiray oo hiraqle waad garanaysaa hiraqle taarikhdiisi waa inagii sheegnayo markuu waraaqdii markuu dee shir jaraa-id la yeeshay abi sufyaan ee uu qancayna wuxu uhi war madaxay baarlaman oan rubayna ninkaa ah. wallaaynu halkaa qabsan doono se yidhaha ma caskatay waa ninkaa la casilo marma iska jooga buui waxaan tishaabinaya diintiina bal sidaa ugu adagtihiina dee si aanu uga casilmin unbuu ku xisaabtamay marka kaysar mararka qaarkood ka u madaxdaa waa la odhan jiray madax madaxdoo dhanna kaysar waa lagu ohan jira waxa jiray waxa la yidhaahdo akasira iyo kayaasira iyo faraacina akasiradu waxay ahaayeen kuwa soo madaxda ka noqda nimanka bariga ee reer faris kayaasiraduna nima madaxda waxay ahaayeen reer yurub faraacinaduna reer masar madaxdooda ay ahaayeen waaya wa minhum waxaa ka mid a madaxdii kristanka man haada nin nebiga hadiyad u diray kalmuqawqis waaba ninkii masar haystay markuu arkay rasuulka sala allahu alayh wasalam waraaqdiisii la dhacay qancay hadalkiisii soo jiitay qur-aankii uu qoray akhriyey ayuu hadiyad soo diray nebiguna waa aqbali jiray calayhi salaatu wasalaam hadiyadda gaalada si aanay se ugu mana sheeganin wuu ka jawaabi jiray qoraalkiisuna qoraal officiala buu ahaa oo lagu qanci karo oo aan u egaanayn mid forjariya waayo markuu rasuulku sala allahu alayh wasalam waraaqaha diray ayaa la yidhi nimankaasi brotocolaadkooda adag marka waraaqdu waa in ay yeelataa shaabad shaabad waa inay ay yeelataa marka rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi shaabad ha la ii sameeyo dee goor walba dadku ilaa horumarkooda way iska leeyihiin waxaa loo sameeyey nebiga shaabad aada isaga sahlan oo aan dhib lahaynoo xafiiskada ah aan ku xidhmayn fargalkiisunbaa shaabadii loogu sameeyey <laughs> muxamedun rasuul ullah muxamed rasuul allah saddexdaa erayoo isbarbar yaallo oo sidii goobo ah ayuunbaa faskii fargalka lagu sameeyey faska fargalka ayaa muxamed rasuul allah saddexdaasoo isbarbar yaalla ayaa lagu sameeyey fargalka uu gashan yahay marka uu xokayntiisu qoro waraaqda ayuunbuu saa khadka u taabsiinaya ku yar gujinaya saasuu dabeetana waraaqihiisii lagu qaatay rasuulka sala allahu alayh wasalam waaya walam yakun iyadoo intaasi tusinayso gaalada wixii ka yimaada ee khayra idaarada iyo maamulka maamul wanaagsan ah horumar ah in laga qaadanayo manaa waxaa la diidayaa wixii daad xoor iyo qulunka iyo uskaga inay noo soo waaridaan laakiin wixii xikmad iyo horumar ah waa laga qaadanaya mushkiladda islaamka haysataa waxay tahay wixii intii xumayd baa laga qaato intii wanaagsanayd iyana kuma quudhayaan inana kama raadsano taasaa dhibaato ah berigii horena inta wanaagsan baa laga qaadan jiray gaalada intooda xunna waa la iska ilaalin jiray farqiga berigii hore iyo imika inoo dhexeeya ayaa taas oo imika waxay dee dadka usoo waaridayaan sida balwada loo yeeshay iyo sida kubadda loo ciyaaray iyo sida loo heesa iyo sida hareeraha dhakada loo xiro ama surwaalka loo googooye iyo sida dhulka loo kharibay iyo daroogadii iyo waxaasaa dadku kasoo waarinaya halka ay ahayd tacliintii iyo maxaanku dhahdaa aqoontii adduunyada marinaysa iyo wixii dadka muslimiinta u kordhin lahaa quwa caskariya wa maaliya in laga soo kasbado baa sidan kale ay u dhacdo arrintaasina arrin markhaatiyada ahayd madaxdaasi tixgelintay nabiga siiyeen caleyhi salaatu wasalaam walam yakun calayhi salaam nebigu ma ahayn fii quwatin awood muu haysan yurhibu biha uu ku cabsi geliyo haaulaai lmuluuk madaxda iyaga ah waayo dee waktiga uu dirayo waraaqahan waaba cahdigii aan jihaadka la farin maka uu joogay sala allahu calayhi wasalam ee xataa carabtaba dagaal uu ku qaadi kari waaye ayuu waraaqahan dirayay waraaqihiisa iyo risaaladaasi waa taqancinaysa nimankaa laakiin awood ay kaga baqayeen may jirin walam yakun calayhi salaam fii quwatin yurhibu biha haaulaai lmuluk awood may hayn laakiin waxa ay ahayd xaqiiqo jirta oo qancisa nimanka ah allaahumma ma daaka arrintaasi may hayn allaahumada mararka qaarkood bay laakin noqota laakin maa daaka arrintaasi may hayn ilaa liannahum nimankaa madaxdii yaclamuuna waxay ogaayeen ana almasiixa calayhi salaam nabi ciise bashara birasuulin buu ku bushaareeyey yaatii min bacdihi isaga dabadi iman doona wa waafaqat waxa ay waafaqday sifaatu rasuulina sala allahu calayhi wasalam nabigeenna sifooyinkiisii waxay waafaqeen maa cindahum iyaga waxa agtooda ahaa fa ajaabuu waxa ay kusoo jawaabeen bilatii hiya axsanu arrinta wanaagsan jawaab fiican bay soo bixiyeen waxay ku qanceen waxay ahayd awood loo hanjabay ma hayne warkii ciisay sii hayeeno sifooyinkii towraad iyo ciisa sii sheegeen iyo kuwii nabigeena isu waafaqay calayhi salaatu wasalaam fa ajaabuu bilatihi axsan arrin xuman kumay jawaabina jawaab wanaagsan bay bixiyeen taasina waad ka soo gudub amaa maa sumica wixii la maqlay isaga min alhawaatif haatuf yeedha ayaa dhici jiray iyo walkuhaan dad loo waramo oo iyaguna warrami jiray qubayla zamanihi nebiga waktigiisii ka hor calayhi salaatu wasalaam in yar in yar ka hor kuhaano iyo haatif yeedho iyo waxyaabaa la maqli jiray fa huwa kaasi maa laa yadkhulu taxta xasrin lama koobi karo maa laa yadkhulu waa waxaan soo geli karaynin taxta xasrin koobid kuwa lama soo koobi karoo wararkoodana iyagoo sanad adag lama hayno dee aad bay u badan yihin haatifyadaasi waataynu soo marnay inay nabigaba la hadli jireen calayhi salaatu wasalaam oo yaa rasuul allah ay odhan jireen walaysa bacda maa dakartu waxa aan soo sheegay dabadii laka adiga kuu soo sheegay ziyaadatun limustakbir ninkii wax badsanaya intaa waxba dheeraad ugama sii fiicnaa macnaha waxay ka dhigan tahay walaysa ziyaadatun limustakbir qofka doonaya inuu calaamadaha badsado ziyaada uguma sugna bacda maa dakartahu laka waxa aan kuu sheegay dabadii waxa aan kuu sheegay wuu kugu filan yahay qofka doonaya inuu wax sii kororhsado dee kuhaankan iyo haatifyadan iyo waxbaynu kusii meeraysta maaha leanna xaqaa'iq baan kuu sheegay iyo markhaatiyaal culimo iyo kutub iyo intaba mucjizaad iyo lasii arkayo ah, marka ereyska yarakaakala weeyo macnuhu waxa weeye siyaadatu limuftakir mustaktirku waa ninka doonaya calaamadaa inuu badsado siyaada uguma sugna intaa aan soo sheegay wixii kasoo soo haray wa maca dalika kulli kaa dhammaanti falacmaal camalada allatii jaada allahu biha calaa yaday ilaahay uu nabiga gacmihiisa ku xaqiijiyey jaada allah ilaahay uu ka dhabeeyey biha calaa yadayh nabiga gacmihiisa ilahay waxay camalo badan oo uu ku xaqiijiyey iyo walaqwaal hadaladii allatii ataanaa bihaa uu nebigu inoola yimi acdamu muqawin wax xoojiya ka ugu weyn weeye lixujatihi daliilkiisa wa mu'ayidun lidacwati dacwadiisa wax adkeeya kaasaa weyn macnaha wuxuu kuleeyay daliilka weyn aynu cuskan karnaa waxa weeye camalada ilaahay uu ku xaqiijiyo nebiga gacmihiisa aqwaasha isaguba uu inoo sheegay ee waaweyn waxyaabuu ilaahay gacantiisa ku xaqiijiyay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ah, de soo dilaacintii baalkii dayxi ah, soo dilaacay sida gantaalka cirbixidii uu cirbaxay markii la casuumay ee caalamulculuw uu tegey waxyaabahaasa ilahay gacmihiisa ku xoojiyay maqaalada isagu inoo sheegaya markhaatigiisana de inagu waynu rumaysanay waxa ugu horeeya aynu ku qancaynana wey waa acdamu muqawin muqawigu waa wax xoojiya muayidkuna waa wax adkeeya acdamu muqawin lixujati wa muayid lidacwati dacwadiisa u xoojiyo adkeeyo kuwii noo sheega inagu filanba inaga laakiin haddana inahan kale aynu kasoo waranay kutubtaa hore iyo culimadaa hore iyo waanu iskaga sii xoojinaynaa un ee qofku markuu muumin yahay waxa ugu horeeyu rumaysaa waa qur-aan iyo xadiis waayo taasina waa taa wasayaatii calayka waxaa ku iman doona bayaanu dalika arrimaha uu nabigu sheegay qaarkood inaynu cadayno kullihii dhammaanti biajla bayaan cadaynta uweyn fata'malhu bal u tarshad waad hanuuni hadaaka allahu ilaa siraati sawiy jidka toosan allaha kugu hago waxyaabuu nebigu isagu gacmihiisa ilaahay ku xaqiijiyey waxyaabuhu sheegay in fara badan baa bayaankooda inoo iman doonaa intaa kaseko fasalka labaad waxa weye bicatu rasuuli sala allahu alayhi wasalam waynu soo dhaafnay marxaladii yaraantiisa waynu soo dhaafnay marxaladii irhaasaadka iyo waxyaabihii risaaladiisa gogoldhiga iyo calaamadaha u ahaa waxa aynu gelaynaa marxaladii loogu dhufanayo shaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ee uu gaadhayo darajada qaadirka ah birisaalati wanubuwa ilahay uu soo dirayay oo ahayd runtii nuurka ugu weynay maalintii uu soo baxay caalamkan bad-ul waxyi waxyigii barakada badnaa sida ugu bilaabmay rasuulka sala allahu alayh wasalam iyadoo marka aad dee eh, asiir alcatira aada akrido runtii dee taariikhduna ay tahay waxa laga akriyo muraayadii caalamkii hore siiradada iyo dee xikmadda marka aynu u akrinayna soo tilmaanay inay tahay in rasuulka sala allahu calayhi wasalam maadaama uu yahay kii laga koobigaranayay diinta namuudajkiiyo tusaale ahaa lagu dayanayay loo fahmayo loo camal falayo siduu isagu u camal falayay dee dhaqankiisii in la akhristo oo la eego oo la dhugtaa waa muhiim si nolosha aada uga jawaabi karta sideeda saxda ah lamaa balaqa calayhi salaam rasuulku markuu gaadhay sinal kamaali waktiguu dhamaystirmayay wa hiya arbacuuna sanatan waa afartan sano oo qofka bani aadamkii dhowriyston jir bay khaatiirtu idhaahdaan waa istaagaa koritaankiisa laakiin ilaa afartan kale uu yahay walamaa balaqa ashuddahu wastawaa labadaasay ku kala fasiraan mufasiriinta markii uu ashudda markuu mudakaray wastawaa uu egaaday isku tuntay wey markuu gaamuray ee uu isku tuntay ayay noqonaysaa ilaa afartan jirka ah arsalahu llahu lilcaalamiina bashiiran wa nadiira ilaahay baa caalamka u diray isagoo digaya bushaaraynaya liyukrijahum min aulumaat liyukhrijahum si uga saaro caalamka min dulumaati aljahaala diinla-aantu leeda ilaa nuuri lcilm cilmiga iftiinkiisa si ugu saaro wa kaana dalika waktigaa nabiga lasoo diray waxay ahayd fi awali febray febrayer sanata sita mia o cashara min almilaad february bilowgeedii lix boqol iyo toban taariikhda milaadigu markay ahayd kadaa awdaxahu lmarxuum muxamed basha alfalaki sida uu caddeeyey saasuu isagu sheegay tabayana bay ka dhigantay laakin tabayana macnaha laakin baa ku jirta ninkaa hore saasuu caddeeyey tabayana waxaa caddaatay bu i bacda diqati lbaxr markii baxsiga daqiiq laga dhigay baaritaanka baaritaan cilmiyeedkii la sameeyey markii daqiiq laga dhigay loo dhaadhacay waxay noqotay ana dalika waktigaa nabiga lasoo diray kaana wuxuu ahaa toddobiyo tobankii ramadaan sanadii saddex iyo tobnaad qabla alhijra hijradii nabiga saddex iyo toban sano ka hor wadalika yuwaafiq yulio sanata sita mia oo cashara ah, bisha yulio la idhaahdo july waxa ay ahayd ayay ku dhacaysa markii aada loo daqiijiyey aduu tan dambe qowlkan dambe u qaadanaya waayo dee kolka la ega rasuulka sala allahu alayhi wasalam daadiisu waktigaa afartan jir ayaa uu ahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waana ti aynu soo tilmaamay shan boqol iyo toddobaatan ama koob iyo todobaatan labaiyo iyo todobaatan taarikhdu marka ahayd inay dhalashadiisu ahay dabcan waxaa loo geynayaa un afartan un baa loo geynayaa dhalashadiisi saasay kusoo baxayaan lix boqol iyo toban marka taariikhdan dambe xagga miilaadida ayay waafaqaysaa buu leh in kastoo sheekhaa hore febr welibu ku sheegay julayd ku beegantay waawa dee marka la yidhaha hijirada saddex iyo toban sano ka horna waa sida sida fiican inaynu inagu waxu tirsanay hijrada intaa ka hor inaynu idha ila iyagu waxay idhaha dhalashada ciise ka hore dhalashada ciise ka hor baa la iyo kadib ay dhaha marka hijrada intaa ka hor iyo kadib waktigaasu diritaanka nebiga ku beegna dhalashadiisiina soo marnay wa awalu maa budia bihi lwaxyu aru'ya saadiqa waxyigii ugu horreeyey nabiga lagu bilaabay wuxuu ahaa maxay aru'ya saadiqa manaam wanaagsan manaam run oo fiican waa qaybaha waxyiga markay culimadu tirinaya ilaa toddoba ka dhigaanoo waxa kamida manaamka runta ah saalix ee wanaagsan fa kaana laa yaraa ru'ya nebigu manaam ma arki jirin ilaa jaa-at mithla falaqi subx sida waaga berigiisoo kale u iman jirtay manaam buu xalayta arkay wac sidii uu ku unbay ku iman jirtay ila inaga manaamkeenu wuu isla amaaguuraya oo waa wax isku dhex jira intiisa badan ood kala saari waayeysa lakin mila falaqi subxi sida waagoo kale umuuqan jirtay wadalika waa lima jarat bihi waxa ay ku dureertay caadat llahi fi khalqi ilaahay caadadiisa oo khalqiga sida ula dhaqmay iyo sunadiisa ayaa waxa ay ku dureertay min altadriiji fi lumuur arrimaha inuu rabbi si yar yar u wado kulliha dhammaanteed arrimaha meel hoosea ilahay uu ka bilaabaayo tadriij waa si yar yar buu wadaa xataa tasila ilaa ay gaadho arrimuhu ilaa darajati lkamaal ilaa ay dhamaystirmayso waay ilin bani aadamku wa khuliqa alinsaanu daciif waa iska tamar daran daranyi markaa kolka wax la siinayo sida dawada ayaa loo yaryareeyaa ilaa intuu la qabsanayo kolka caafimaadku soo gelayo si yaryar buu u galaa marka manaamkaa wanaagsan baa looga bilaabo kor baa loo soo waday marka manaamkii uu lasoo qabsadayna dee waa kan wa min asacbi jiddan waxa sacbi arrin adaga aad u adaga sacbigu arrin adag cala albashar bani aadamkii waxa ku adag talaqi lwaxy waxyiga inuu kala kulmo min almalak malaga liawali maratin markii u horreysay waxyiga qab un laguma siinin laakiin waxa loo soo sameeyey raasaat iyo gogoldhig waxaa loo sameeyey manaam wanaagsan waxaa lagu soo qanciyey rasuulka oo loo soo dhigay in la weheliyo arrinkiisuna aanu shaksi caadi ahayn wax ku soo jiraan waa lasoo qancinaya waa lasoo koriyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam uma xubiba ilayhi uma xubiba ilayhi waxaa la jeclaysiiyey calayhi salaam alkhalaa khalwada waa khalaawan jiray cidlada jaahiliyadii waxay booshaaqaysay oo sanam la baryay iyo hilib loo dhigay iyo wax xoqayn loo sameeyay iyo waxaa kumeeraysiga ah ayuu nabigu iskaga dhexbaxay halaagu jeclaaday khalwada liyatacabada si uu ugu cibaadayso liyabtacida si uga fogaado can durumaati hada alcaalam caalamkii waktigaa jiray gulcurkiisa madowgiisa ayuu ka dhex baxay wa wayanqaic can lkhalqi ila allah khalqigana wuu ka go-ay oo ilaahay buu ugo-ay waa waktigaa hore diyaarin bay yanaahay la sifaynayay fa ina fi lcuslati gooni noqoshada iyo cidla ubaxa waxa ku sugan safaad sariira qofka oo laabtiisu ay hufnaato sariira siiro iyo sariira baa la ydhaha qofka dhaqankiisa xubnaha ka muuqanaya waa siiro dhaqankiisa qarsoonina waa sariira lidalik baa masal carbeed uu leeyihi man xasunat man man xasunat sariiratuhu xumidat siiratuh man xasunat sariiratu qofka laabtiisu ay hufan tahay xumidat siiratuhu waxa la mahadiyaa dhaqankiisa xubnaha haddii laakiin waxa ku hilan uu yahay wax liita oo aayi mayno intifaacsan mayno waxa kasoo muuqanaya xubnihiisa ficil xumadiisu qofka waxay ka turjumaysaa baatin xumadiisa waay wa kaana yakluu biqaari xiraa godka qaaru xiro la ydhaha iminka jabalu nuur baa la ydhaha bariga makee maka un baabay guryuhu gaadheene halkaasuu iskaga khalwayn jiray qaaru xira waa dee waan hoos maraa markaan xajka tagno haddaad istilaahda fuul saacadna waad sii fuulaysa weli ma fuulin saacadna waad sii fuulaysaa saacadna waad soo fuulaysaa de saacaddana waxaa laga yaabaa inaad hawlo kale leedahay oo dee kumana jiro cibaadaadka xajka iyo cumrada dee cibaadooyinkooda iyo manaasigtana kuma jiro laakiin dadka eeshiyaanka iyo jibada badan odayaashoodii habraac iyo eeraanta iyo intay waysada u biyeystaan qaataan raashin ayay hodheelana waabay leedahay xagga sareen ayay maalin dhan ku qaataan siifuulida iyo soo foolida adigu waa buur dheer dhakadeedun weeyey oo qarka u sareeya uu kala dilaacsan yahay sida xaraarta uu kala daayeerku ee aada u gudana hooseyso o kale waaya fayatacabadu fiihi wuxuu ku cibaadaysan jiray godka allayaaliya dhawaati alcadad habeeno tira saaxiiba habeeno aan badnayn fa taaratan cashran mararka qaarkood habeenadaasi toban bay ahaan jireen uu kusoo khalaawan jiray wa taaratan akthar ilaa shahrin mararka qaarkoodna bilbaabay gaari jirtay wa kaanat cibaadatuhu calaa diini abiihi ibraahim calayhi salaam cibaadadiisuna nabiga waxay ahayd calaa diini abiihi aabihii diintiisii buu ku cibaadaysan jiray ibrahim calayhi salaam ma ahayn diinta carbeed iyo quraysh iyo gaaladae diintii nabi ibraahim islaamka ahayd wayaakudu lidalika khalaaweyntaa wuxuu u qaadan jiray zaadahu sahaydiisa waa u sahay qaadan jiray fa idaa faraqa marka sahaydaasi maratana rajaca ilaa khadiija xaaskiisii miweynada ahayd ee qaaliga ahayd khadiijo kusoo noqon jiray fayatazawadu limilihaa muddo la-eg buusahay qaadan jiray xataa jaa'ahu lxaqu ilaa uu qur-aanku u yimi wa huwa fii qaari xiraa isagoo godkaa ku sugan qaaru thawr iyo qaaru xiraa baa kala jira qaaru thawr waa waa hawdka maka isagu oo markuu sii baxsanayay nabigu calayhi salaatu wasalaam godkii uu ku raad gatay buu ahaa ee uu ku galay si uu yool yool habaabin ugu sameeyay cadowgii raacdaynayay koodkaasu laakiin labaday dadka isku khaldaaneen daaru xiraa waa kan maka kambalkeedaa wey xaafadan shaaric alxaj buu ku dhoway maqa waaya fa baynamaa huwa qaa'imun iyada oo wakti nabigu uu iska dhex joogo fii bacdi alayaami maalmaha qaarkood cala aljabali buurta uu ku taagan yahay id dahara lahu shaksun shaksi baa usoo daahiray usoo muuqday wey wa qaala lahu wuxuu ku yihi abshir ya muxamed maxamedow bushaaraysa ana jibriil wa anta rasuul llah ana jibriil baan baana adna ilaahay ilaahayba ilaa hadihi lumma ummadan loo diray rasuulkii ummadan loo diray dirayba ana safiirkii baan ahay ilaahay uu kuusoo qaybiyey malagi warkaasaabuu udhiibay uma qaala lahu malagu wuxuu ku yihi iqra akri intii uu isu sheegay inuu mucalimkiisii yahay kadib akri buu yihi casharka qaala ma ana biqaari de waxba ma akrii kara buu nebigu ku fa inahu calayhi salaam umiyun buu ahaa midaan waxna qorin waxna akrin lam yatacalam alqur'aana qablan waktigaa ka horna qur-aan uu yaqaanay may jirin ya lam yatacalam alqiraa qablan alqiraa akrintana muu aqoonin qablu iyo qablan labadabaa la odhan karaa marka mudaaf laga jaro macnaha mabni iyo mucrab munakara labada waa noqon kara qiraa'ada iyo akrinta mu aqoonin waktigaa ka hor fa akhadahu malagu dhab buu siiyeyo faqatahu waxa uu ku camcamiyey binamti xalaafkii aladi kaana yanaamu caleyhi uu ku seexanayay namtigu waa albusut waa bahalkaa yara ugoglanaa wey furaashkii wey furaashkii yaraa uu ku seexanayay ayuu intuu ardaygiiba malagu qabtay ayuu furaashkii ku buquujiyey <laughs> iyaba waa cajab alladii kaana yanaamu caleyhi uu ku seexanayay ayuu ku buquujiyey xataa balaqa minhu ljahdu ilaa xoogaa rafaadii gaadhay uu yaro rafaaday wax walibaba sida ay kugu soo galaan bay kaaga baxaan si uu laxajeclo ugu yeesho arrinka uma arsalahu markaasuu sii daayo fa faqaala iqra qaala ma ana biqaari waxba akriyay sii dah fa akalahu faqadahu thaaniyat intuu dhab siiyo haddana camcamiyey uma arsalahu wuu sii daayay faqaala iqra biaqri buui qaala maa ana biqaari faakadahu faqadahu athalita mar saddexaad buu camcamiyey uma arsalahu faqaala intuu sii daayay buu dabeetana iyadoo naftu hayso u baahan yahay wuxuu akriyaba ila wuxuu arkay in lagu haysto un akrin la-aan wuxuu aada u xiisaynayaa wax uu akriyo oo lagu daayo inuu helo arag kuwa halkaasu maraya marka cilmigu laguma gaadho nafis halkii uu ka bilaabmo halkaasa cilmi waxay leeyihin culamaa lmuxadisiin gabayga ay markay la hadlayaan aadaabu aalib ka hadlayaan muxadis walaa yunaalu lcilmu duna nasabi wa duuli suxbatin wadulli alabi wa duna linsaati falstimaaci falxifdi falfahmi maca ijtimaaci walaa yunaalu lcilmu duna nasab cilmiga lama gaadho nasab la-aantii nasabku waa maxay waa tacab la-aantii waayo nabi muuse siduu u ordayey cilmi u raadinaya baa muxuu yihi laqad laqiinaa min safarina hada nasaban wallahi safarka nasab baa inaga soo gaadhay qaarad ilaa qaarad baynu u jarnay si aynu cashar uga soo faa'idaysano nin caalamka ku noolaa aynu meesha joogaba laanahay laqad laqiinaa min safarina hada nasab wa tuuli suxba adigoon muddo dheer ku dhex jirin cilmiga cilmi heli mayse inaad muddo dheer ku dhex waqti si cilmiga wadulli alab markaad daalib tahayna waa inaad dulli u badheedhaa dulli kaasoo gaadha sheekha dulli kaasoo soo waxbarashada dulli kaasoo gaadha culayska cilmiga ee maskaxda uu ku leeyahay dulli kaasoo gaadha qaaradaha aad u socdaalaysa ad u safrayso macnaha biraaxat ljism laakiin imaam bukhaari lahaa cilmiga raaxat ljismi laguma helaado iska istareexaya waay halkaasay dee ka bilaaban fa qaala markaasaa wuxuu yidhi malagu iqra bismi rabbika aladii khalaq ilaahay magaciisa akri wax walba abuuray khalaqa alinsaana min calaq aadamaha wuxuu ka abuuray xinjirta ee qora warabuka alakram akri waxaan kuu sheegay ilaahaagu waa mid wanaag badanay aladi callama bilqalam waa ilaaha qalinka ku baray ciddii waxbaray callama alinsaana maa lam yaclam insaanka waxa uu baray waxaanu garanayn intii ugu horreysay maxay ka warantay qiraa'ada iyo cilmiga casharkii ugu horeeya waxyiga samaawiga labadaasay ah, ka warramayaan iyadoo halka aad ka fahamta akhrinta iyo cilmigu qiimaha uu leeyahay iyo waxa waxaweeye qoraalkii iyo akhrintii iyo aqoontii saddexaasay macrifadii ku urursanta saddexdaba casharkii u horreeya nabigu qaatay calayhi salaatu wasalaam ayay ku jirta qiraa'adii dee iqra baa looga bilaabay wixii lagula saddexda jeer uu ku cadaadayna akrin be waa lagu celeliyo iqradii baa laba jeer kusoo noqnoqotay waxaa ku jira callama oo laba jeer iyana soo noqnoqoto callama callama waxaa iyana ku jira qoraalkiiyo bilqalam bilqalam nuurun walqalami wamaa yasturuun sidaa darteed qofka aan waxna qorin waxna akriyin waxna aqoonin nicmo weyn baa ka maqan waajib weynna wuu ku gabadfalay waayo taasaad arkaysaa callama alinsaana maa lam yaclam baa taalla mar walba culumta diinigaa iska daayo tamaadiga ah ee maanta la gaadhayo ee ilaahay uu furayo gaal iyo islaamba marka aad aragti qaarkeed baad la yaabaysaad leedahay balaa tani waaba mucjisaba maalinba waxbaa lasii gaadhay ilaahay ilaahay uu furaya macnaha bani aadamka yara daciifka maskaxdiisu ay taalkan leedahay haddaan fatxigan ilaahay iyo baritaankani jirin kumuu hanuuneen lakin waxaa taa lacalama insaana maa lam yaclam farajaca bihaa erayadan wuxuu qaatay aayadahan dhowrka aayadood buu qaatay nebigu ale shanta aayadood buu qaatay calayhi salaam yarjufu fu'aaduhu iyadoo qalbigiisuu gelgelanayo mima alama bihi wixii ku habsaday alama alam ha u akriin yaad ku dhex dhicine mima alama bihi wixii ku habsaday ayaa uu nebigu la ildaraa oo min alrawci argagaxa alladii kaasoo istalzamathu ay keensatay muqaabarat lmalag malaga iswaajihidii ay iswaajaheen malagii ay iswaajaheen muqaabaladii muwaajahadu waa isku mide argagaxa uu keenay baa ku hadsaday nebiga liawali maratin kolkii u horeysay fadakala calaa khadiijata zawji khadiijo ooridiisa ahayd buu galay faqaala wuxuu uhi zamiluunii zamiluni ari dudub ari dudub mm. halay dudubo bal mm-hmm. inuu ay nafis yar qaato litasuula canhu si ay uga hadho hadihi lqushacriira qabandhacyadani qabandhacyada haysa iyo qabuunyadu si ay uga yar nafisto fazamaluuhu de iyadoo ilaahayna yidhi inaa sanulqi calayka qawla haqiila qowl culus baanu kugu soo dejinaynaa baa layidhi zayd ibnu thaabit waxa uu leeyahy waxiga anigoo rasuulka ka qoraya bawdadiisu waxa ay saarnayd bawdadayda baan isdhinac fadhinayoo dhegtu dee ugu hayayo dabeetana markaasaa ilaahay uu kusoo dejiyey kelmad qur-aanka ka mid a ah. in yaroo ka maqnayd baa hayru uli darar mi ahayd intaasoo kale abaa la ku dar intii marka waxay u dhawaatay ui bawdada inay qaraxdaba hooyada inay kala wallahi waa taa jartay baan sidi bui wax kale mid innahaa sanuqi caleyka qawlan haqiila marka alqawlu haqiil oo ka waran dariskii u horeeyay uu qaadanayo weli tababarkiisii uu ku jiro nafsi bay qaban fazamaluuhu way duuduubeen xataa dahaba canhu rawcu ilaa uu argagixii ka tiri faqaala likhadiijata waxa uu ku yidhi wa akhtaraha alkhabara iyadoo warkiina uuga dhacay warkii intii uga sheekeeyey ayaa wuxuu ku yidhi maxay laqad khashiitu calaa nafsi wallahi waa isu cabsanayaan waan isu cabsanayaan arrinka maanta igu soo kordhay liana almalaka katahu dee malaggaa buquujiyey lehe xataa kaada yamuutu jeeruu uba dhawaaday inuu dhinto walam yakun lahu calayhi salaam nebiguna ma lahayn cilmun uma sugnayn qabla dalik intaa ka hor muu aqoonin bijibriil walaa bishakli malaka jibriil iyo iyo shakligiisa mu aqoon shakligiisu waa habkii kayfiyadiisa faqaalad waxay tihi islaam tahay a waxaa la rag dumar baa isdhaafiyey baa la <laughs> laakiin maamada kolka ay dee soomaalidu sheegayaan waa xagga adduunyada un xagga ninka maaragtay gabadha dhaqi og rugtiiyo reerkaba u roon iyo raggaba ayuunba u ka warramaya mid diinta u roon aada umay sii geergaraynayni maamada laakiin dhinaca wanaagsan baynu u isticmaalayna waayo faqaalat markaasaa waxay tihi kalla ha ka yaabin inuu ilaahay inuu naftaada waxyeela soo gaadho wallahi maa yuqzika allahu abadan ilahay kuma hoojinayo alla kuma hoojinayo bay way sababaysay waxay ku sababaysay inuu wanaagsan yahay xidhiidhka uu ilaahay la leeyahay iyo ummadaba dadka ugu wanaagsani waa ka xidhiidhka ilaahay iyo ummadda uu la leeyahy wanaagsan yahay qofkaa waynu ammaanayna ka labadaa ku xunna waa iska tuurayna inaka latasilu raxima qaraabadaad xidhiidhisa wa taxmilu lkalla culayskaad qaadaa culayska bulshada kaaga yimaada wa taksibu lmacduum waxa aad soo kasabtaa waxa macduumkee lalaayahay macnaha taksibuhu maa laysa cindahu waxa macduumku waa waxaa lagu fasiri karaa taksibu waxa aad kasbisaa macnaha wax siisaa almacduuma ka aan waxba haysa ama taksibu tucti macduum waxa la waayay ayaad adagu bixisaa maxaynu ognahay waxa la waayay dadku soo kuma lexe jeclaadaan aana wax magaaladaba laguma haya halkaa inoo dhig baa laydha wuu ka go-an yahay magaalada <laughs> macduumka ka la waayo laakin kaa laftiisaad adigu quudha kii la waayo baad tidha anaha iyo hooya wa tuqri dayf martidana waad tooriyeysa wa tuciinu waxa aad saacidayo aad ka qayb qaadata calaa nawaaib alxaq xawaadis alxaq xaqa kolba wixii musiibee ku yimaada soo yimaada aafo ah ayaad musaacadadiisa iyo ka qayb qaadataa difaacidiisa ibnu abi jamraha iyobaad xadiidka ka egi doontaa shuraaxda falaa yusallit allahu calayka shayaatiin ilaahay shayaatiin kuguma salidayo iyo walawhaan banaayooyinka guuraya qofka ku abuura labaadyada awhaamtu waa wahmi ismoodsiis iyo shaydaan ilaahay kuguma abuurayo walaa miraa bay tidhi muran ma jiro ana allaha اhtaarak ilaahay inuu kuu doortay lihidaayati qawmik qoladaada hanuuninteeda walaa miraa miraagu waa muranka murankama kama jooga inuu ilaahay kuu doortay tolkaa iyo ummadaada hanuuninteeda bal ka waran qofka caqligee eh. waa caqliyad waxa saaran aada u weyn caqligeeda aada u weynaa waxay aragtay ninkan in wax alla u kordhiyo mooyaane xitada lagu yeelan jiray inaan ahay walitata'akada si ay uxoojiso khadiija islaanta la idhaahdaa mima dannatu waxaanay malaysay si ay usii xoojiso araadat waxay doontay an tatatabata in ay sugto ayay doontay miman lahum xaalun miman lahum cilmun cidda aqoon u leh bixaali rusul bixaali rusul rususha arrinkooda cidda aqoon u leh in ay arrinka kasii sugto ayay doontay kasii xaqiijiso oo miman adlacuu dadkii daalacdaya calaa kutubi laqdamiina raggii horreeyey kutubtoodii culimada daalacatay inay nebiga uga xaqiijiso oo ay u geyso ayay doontay faindalaqat bihi nebiga way kaxaysa saygeedii qaaliga ahaa xataa atat waraqata bna nawfal ninka magacaa la idhaahday u geysa ibna cami khadiija khadiijo ilmaadeer bay ahaayeen wa kaana mraa nin buu ahaa qad tanasara fi ljaahiliya kristan buu noqday waktigii jaahiliyada wa kaana yaktubu lkitaaba alcibraani waxa uu qori jiray qoraalka cibraaniga ah qoraalka cibraanigaa buu yaqaana cibraaniga macnaha luqada injiili ku qornay fa yaktubu min alinjiil injiil waxa uu ku qori jiray bilcibraaniya luqadaas maa shaaa allahu an yaktuba waxa ilaahay uu doona inuu ku qoro qoraalkuu yaqaano cibrigaasu yaqaano wa kaana shaykhan kabiiran oday weyn buu ahaayo qad camiya indhabeelay oday weyn oo indhabeelayna u ahaa fa qaalat lahu khadiijatu baa waxay ku tiri yabna cam ina adeer ismac min ibni akhiika yarkan in adeerkaa dhalay adeerka aadu tay bal wax ka dhegayso fa qaala ninkii kristankaa ah, wuxuu ihi yabna akhi in adeerkayow maadaa taraa maxaad aragtaa maxamedow fa akhbarahu calayhi salaam nebigu waxa uu uga sheekeeyey khabara maa ra'a wixii uu arkay warkiisa oo aynaan dib ugu noqonayn aad soo arag fa qaala lahu waraqatu baa ku yidhi intuu la dhacay hada naamuus alladii nazla allahu calaa muusa wallahi kaasi naamuus weybu naamuus naamuus waa waa khayrside ah, arkaasi waa khayrside waa kii la mahadiyey alladii nazla allahu calaa muusa ilaahay uu kusoo dejiyey muuse ka ad aragtay waa khayrside waa malagii jibriil khayrku la iman jire muuse ilahay u keeni jiray usoo diri jiray liannahu yacrifu wuxuu garanayay ninkaa waraqi ana rasuul allahi rasuulka ilaahay uu diri jiray ilaa ambiyaa'ihi huwa jibriil malakan jibriil waa rasuulku ilaahay u diri jiray rususha sidaas u ogaayo khayr sida ugu sheegay uma qaala markaasaa waxau yihi yaa laytanii tolaye fiiha jadacan maa noqda midilka jabiyey shaaban jaldan nin dhalinyaro ahoo mudakara noqdo id yukhrijuka qawmuka tolkaa markay kaa mastaafurinayaan min bilaadika waddankaaga allatii nashaata bihaa aada ku barbaartay limucaadaatihim iyaaka way ku colaadin doonaan wa karaahiyatihim laka way ku nici doonaan erayada yaa laytani hoogayga wey fiiha jadacan jadacan maxaa la yidhaha waataynu fiqiga kusoo marnay waa qaalinta ilka jabisay ninka ilka jabiya waa nin daaya shaaban jeldan wallahi nin dhalinyaro oo muddo kale inaan ahaan lahaa waktigaas ayaan jeclaysan lahaa marka tolkaa waddanka kaa aad ku barbaartay iyagoo kula colo ku nacaya xiinamaa tutaalibuhum marka aad ka doonto bitakyiiri ictiqaadaati ictiqaadaat waa maxay inay bedelaan caqiidadoodii caqiidadaasoo wajaduu calayha aabaahum aabbayaashooda ay kusoo gaadheen waliyaa wa raggan waxa ay isugu kiin jirtaa bui xabadu maalinta atila dhaqankii aabayaashin ka suula iyaguna waxa ugu horreeya kala hor yimaadeen nabiga muxuu ah inaa wajadnaa aabaana calaa umma aabayaasha iyo diin baa noogu nimo lagama yaabo in aad naga fujisa ba yidhaha ninka markaa ad iyo jeeraan diin iyo daliil haysana wuxuu idhahdaa waa soo jireen caado la suuliyaa calo allay leedahay taasay kaala hor iman bui ha wajaduu calayha aabaahum halkaasaa dagaalkii kaga bilaabmay ko fastaq markaa ninkani waxi uu og yahay ma jiro waxi uu og yahay oo macnaha nebiga waxa lagu sii samayn doono haddana faalla wuxuu ka bixiyay